warkadaba asalka lixaad waa maxay xifdu amwaali innaas xoolaha muslimiinta waa in la ilaaliyo la dhowro tuugada nimanka koxada kuwa jeebsiibka ah kuwa dadka qoriga ku qabtay hadda nairobi dhooban ayib waxaaso dhan baa la dabagelhaya walihada shurica xaddu mxuu ahaa asariqa xifdu hadi اlusuul sita aw اlfuruuc bimacna aakar in la ilaaliyo la dhowro wakti lagu bixiyo lagu dadaalay yay ku sugan tahay ku wareegtaa asiyaasa adaakhiliya alislaamiya way fahanteen bay la tahay <clears throat> waa ku kaasaa sheekhu marka wuxuu yidhi raxmat ullaahi tacaala calayh kitaabkan dhanna wuxuu ku saabsan yahay asiyaasa adaakhiliya wa xifda hadi lusuul intaasuu sheekh ka hadli doonaa alamaana oo wilaayada ah xaggay gelaysaa marka markaan leenahay xil kasta ha loo dhiibo ruuxa muta maxay gelaysaa asalkii weynaa wa ahaa ihbaat اlmni wاlاstiqraar اdaakili cuqdad baa bilaaban xilka ninkii mutay ee u fiicnaa marka intii laga wareejiyay nin kaleo inaad halkaas dhiibto kana cuqdad baa geli kaana kibir ba bilaabi dulanka asaga wuxuu keena ummaddu inay isnacdo ishabaarto kadibna muran baa ku xiga afka laga murmo kadibna gacan qaad marka dambena aakiya rasaas bay tegaysa nafsa sheego waxaasoo dhan waxay baabi'in hayaan amniga daakiliga intaan la gaarin ba ilaahay aakharida iyo diin kale la gaarin adiga jiritaankaadiba baabi'inaysa wuxuu uhi sheekhu warawa lbukhaariyu fii saxiixi wuxuu ku wariyey can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu ana nabiya qaal idaa duyicat alamaanatu amaanada haddii la dayaco faاntadir isaacata qiyaamada sug ayib adduunku inuu baaba sug weeyo burburo qiila ya rasuul allah wamaa idaacatu amaanada la dayacay maxay tahay oo la dayaco la haleeyey qaala idaa wusida almru talada haddii loo tiriyo loo dhiibo ilaa gayri ahlihi nimaan mudanin oon iska lahayn fantadir isaacata qiyaama sug bale alamaana amaanat lfatwa amaanat alqada amaanat limaara amaanat ljihaad amaanat lqiyaada amaana amaana amaanaadkao dhan ninka u muta dadka meeshaa jooga annagu qulub alcaarifiin ma nihin caalim lghaybna ma nihin laakiin ijtihaadka annaga gaaban ee bashariga ah dadka meesha buqcada iyo goobtaa ku nool markii isha la geliyo ninka oogu muta in loo dhiibo wey inta kalena aana baaq ujeedina war imaada kaaleha waddankii maamula kaaleha halganka hogaamiya kaaleha qudaad ka noqda ummadiini kaale dhaqda ayb <clears throat> haddii laakiin tii la garamariyo can camdin waqastin ninka loo dhiibo qiyaamo sug baa la yidhi fantadiri saac xilligu adduun rogman lahaa weeye ayb wqad ajmaca almuslimuuna alaa mana alaa macna hada ajmaca almuslimuun calaa macnaa hada shaygan asaga macnihiis muslimaa ku ijmac waa maxay in xil kasta loo dhiibo ciddi mudatay waajibna ay tahay fa ina wasiya alyatiimi agoonka ninka lagala dardaarmay walwaliya aydan weligu waa lamid waliyu latiim aabbaha iyo walaalka iyo adeerka iyo awowga iyo ina adeerka iyo waxaaso dhan ba waliyu lyatiim wa wasiya alyatiim fa ina waliya alyatiimi wa wasiya alyatiim agoonka weligiisa iyo ninka lagala dardaarmayba ee wasiga ah iyo wa wanaadir alwaqfi waqfiga ruuxa ilaalinaya awqaaf baa lagu dhiibay lacag baad urisay dhaqaale markaasaa lagu yihi xoolahan muslimiin baa kuu ururiyay harambe wey waxaad ku haysaa madarasada ku maamul naadir baad ka tahay adugu ma lihid waardiya ilaaliyaad ka tahay masjid ba hanti loo ururiyo waa lagu dhiibay naadirulwaqfi baa tahay xilkii masjidka dhan baa lagu wareejiyay naadirulwaqf baytumaal kale naadirulwaqf agoon guryaheed naadirulwaqf xafiis madaxeed waardiye lagu yidhi idan fa ina naadir alwaqfi waqfiga ninka ilaalinaya ilaalinaya xaariska wey iyo wakiil arajuli fii maalihi iyo ninka wakiilka ruuxa oga a ah maalkiisa kale calayhi intuba <clears throat> wasiyigii iyo weligii iyo naadirulwaqfigii iyo wakiilkii intuba waxaa saaran an yatasarafa lahu inuu ugu maamulo oo ugu dhaqo agoonkii bilaslaxi sida usuuban walaslaxi ayb falaslax ninka hantidiisi iyo xoolihiisi waxaad ku maamuli sida asaga ugu roon u maslax badan waxaad doonaysaa in usoo iibiso muxuu ahay neef carafa ahaanoo markaa uu iska loo qalo matalan tusaale ah gaaban laba neef oo isku mid ah yaa laba nin baa kala wata nina wuxuu ku rabaa shan kun oo shay neefkiisa nina wuxuu ku rabaa saddex kun oo shay haddaad intaad ka leexatay midka shanta kun soo iibiso maxaa tahay khaain baa tahay khaain baa tahay aan si cadaalad ah iyo si maslaxa aan ku maamulin agoonka xoolihiisi khaliis wey kamaa qaala tacaala walaa taqrabuu maala alyatiimi ilaa bilatii hiya axsan xoolaha agoonkaa u dhawaanina la yidhi inaad ugu dhawaataan mooyee sida u fiican labada xaalo laba arrimood ta u wanaagsan inaad ukhayr u doortaan mooye ha ag marina walam yaqul rabbi ma odhanin ilaa bilatii hiya xasan mid iska wanagsan lama dhihin iska wanaagsan way wanaagsanta waa wacan tahay lama rabo way u wacan tahay way u fiican tahay way u wanaagsan tahay baan rabnaa ayib ijtihaadkaada yarka ah wadalika buuri sheeku arrinkaa waxay ku dhacday liana alwaali ninka waaliga mas-uulka ah ee madaxweynaha ama beeldaajiyaha ama guddoomiyaha ama ugaaska ah xil kasto intuu doonaya hala ekaaday nin kastoo xil ah ciidan yar buu wataa horin buu mas-uul ka yahay unug baa loo dhibay waa waali wey intan waali ka yahay wadalika liana alwaali raacin waa adhi jire xoolo jire wey xoolada raacsaday raacin cala annaas bimanzilati raaci lghanami ari nin loo dhiibay buu latoo yahay kama qaala nabi sal l slam kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatih falimaamu aladi cala annaasi raacin wahuwa mas-uulu can raciyatih wاlmarأaةu raaciyaة fii beyti zawjiha wahiya mas-uulat can raciyatiha gabadha guriga joogtay waa raaciyad wey waa madaxweyne wey wasiira daakhiliya dhan wey waa ra-iisul wasaare culus wey odaygu waa madaxweyne eedna waa maxay ra-iisul wasaraa wasarada kale waa maay waa carruurta yareerkii iyo qaraabada guri ku xidhayd baa lamaamulhaya marka waa khatar wey walwaladu ilmihii yaraa wiilkaa dhashay adugu raacin fii maali abiih wiilku iyo gabadhu waxa iyaguna waa mas-uuliyiin hantida waalidka aabbaha hooyada dharkeeda alaabteeda in la ilaaliyo wey ayib wahuwa mas-uulun waa la weydiin qiyaamo can raciyati iyo adduunkaba walcabdu addoonku iska bada ah wax kale raacin mas-uul wey fii maali sayidii wahuwa mas-uulun can raciyati alaa fakulkum raacin wakulkum mas-uul can raciyati waa xadiid aan u baahnayn har asagaa sharxay ayb nin walba xil buu hayaa keliga haddaad tahay ninka soomaliya le war gabadha maxaad ku guursa xoolo ma leedahay intuu dhaqaaqo meel ku istaagay wuxuu raadkaa raad ima weheliya bu yarad baa laga rabaa maogtay qori aki iyo mxu ah, gamaan faras ah iyo iyo geel muxuu ahaay tomaneeye u yaraan markuu yahay iyo tiro adhi ah baa laga rabaa iyo lo saddexda meesiya wax laga doonahaya waa nin sabolo faqiiro xoogow qooqna waa galay intuu dhaqaaqay oo meel banaan ku istaagay oo saa u istaagay wuxuu ihi raadka adeer raad ina weheliya bu laa mid adduunyo walaa mid dadeed keligay cidda madow ayib ninka keliga ee raadkiisa raad uusan wehelin wuxuu mas-uul ka yahay fi shariica alislaamiya naftiisu mas-uul ka yahay xaq bay kugu leedahay ina linafsika caleyka xaqa ayib idan nin walba xilka meel buu u joogaa waqa akhrajahu fi saxiixayn wa qaala salى اllahu alيه wasalam ma min raacin ystarciihi allahu raciyata yamuutu ywma yamuut wahuwa gaashun laha ila xarama allahu calayhi raa'ixat اljana xadii khatara wey ayib ma min raacin mas-uul ma jiro ystarciihi llahu ilahay u raacsado oo u dhiiba raciyatan bulsho iyo muslimiin haba yaraatee yamuutu dhimanaya yowma yamuutu wadkii maalinku galo wahuwa gaashun isagoo khayaamay ama dhakray laha liraciya waylmujtamac ilaa xarama allahu calayhi raa'ixat aljana jannada carafteeda ilahay ka xarima maba gala wey jannada is arki mahayaa ninka asaga xil kastood qabato waa inaad si daacadnima oo hufnaan leh oo cadaalada oo garsoor la sudaydo adugu annaga reebela meeshan ka talina ka taliya laakiin ninka idinku fica udhiiba dhibba ma lehe kaba taliyo idinkuma haysane ninka laakiin u wanaagsan ee xilka u qiimo badan diinta iyo cadaaladda iyo garsoorka u wanaagsan udhiiba haddii kale khaa'imiin baa tahay kulligiinba ilahina waxaan ka baryaynaa qolyo sutida idin qabto idin xaaqa inuu rabbi keeno marka iyada warkiina laqaban la gari waaye rawahu muslim wa dakala abu muslim alkhawlaani baa usoo galay ala abi calaa mucaawiyat abi sufyaan faqaala assalaamu calayka ayuha alajiiru ninkii la kiraystayo kabarwohi iska warran buri kabarwo kabarwo wey alajiir kabarwo soo ma taqaanaan jaariyaadka gabdhaha booyaasada ayib assalaamu calayka ayuha alajiir muslim kholaani nin culus way amiir aho ayib eh, mxuu aha eh, dhulan waagda mas-uul ka ahaan jiray marka damba nin faqiih oo caalim ahaa kasoo qisma siyaasa uu caan ku ahaa haddana nin caabid oo qiimo badan buu ahaa <clears throat> faqaaluu waxay yidhaahdeen qul assalaamu calayka ayuha alamiir qolihii nacamlayaasha ama racyadii ama qolyihii xafiiska maamulhayay ee madaxweynaha difaaci jiray waxay dhaheen qul ayuha alamiir faqaala assalaamu calayka ayuha alajiir wuu ku ceshaday wuxuu ninka lasoo karaystayo daranyaqaad baa tahay bal iska waran salaam baa dushaad ha ahaato faqaaluu qul assalaamu calayka ayuha alamiir faqaala assalaamu calayka ayuha alajiir ay almustaajar fuunde lasoo shaqaalaysto guri dhis la yidhaha tahay buu taagan yahay faqaaluu qul ayuha alamiir faqaala mucaawiya dacuu abaa muslim daayaba faraha ka qaada ninku dhriiji dhaqaaqi waaye iska daayay bu fainahu aclam bima yaquul asaga u ogaal badan bur wuxuu leeyahay macnahan wuxuu oga jeeda lafta asaga garanaya inaga daayib faraha ka qaad anagu tutaabanin fa qaala wuxuu yidhi abu muslim inamaa anta ajiirun shaqaalaa tahay mucaawiya waa ku celinhayaaye istaajaraka waxaa ku soo kiraystay rabbu haadihi alghanam arigan rabbigiisii ariga ruuxi lahaa arig wuxuu ku jeedaa bulshada muslimiinta mujtamac muslimiinta rabbigana alla subxaanahu wa tacaala muxuu kugu soo kiraystay liricaayati inaad raacadood waraabaha iyo dhurwaaga iyo dawacada iyo gududanaha iyo yayda ka ilaaliso baahidan aad ilaaliso iyo bahalka ood arooriso sawaakhi baa tahay bu qawsaar qawsaar fa in anta adugu haddii hanata aad dhaydo buri hanata aad dhaydo jarbaaha midda cadhaysan teeda cadhaysan arigu cadhaba kuma dhacda lakin geela u badan cadhade lakin ariga carbeed inuu cadhoodaa laga yaaba ayib waa naadir arig inuu cadhoodo sheekh marmar un xili roobaha roobabka qaarkood ay dhacaan ama dabeel ay durmato iyo muxuu ah xoogow dar sargaf ay ku marto yaa furuq iyo waxyaaba kale laakin cadho baash cadho la khatar wey sheekh irshaad ma cadhooda adhigu haye waay hadda jacdu waa gooni cadho lama yidhaha taas cadhadu bahal gooni a ah, waa niman wayna side almuhim fain hana'ta haddii aad dhaydo oo dhiidhiita marayso hilin baa u daran hilintaaba ugu daran oolaa arg shilin baaba dhamaysay sun baa loo qasa oo la mariya maa maaa lo ohan so d d t maahayn dhib iyo d d noocaas dad mariso oo wadaaweyta aada daaweysa mardaha mideeda bugtee jiran ood xanaanada xoolaha geyso waxaabista aad u celiso uulaha midda hore neef horbaxyeen oo asagoo ordi baa jira mogto biyobob oo hadi kahor ballaanta orayso daaqi oo aan la gaadhayn waa inaad dabaasho wey isku dabaal isku celi neefka hadhaaga ah soo gaara la rabaa wuxuu oga jeedaa muslimiinta qaybtooda qaangaadhka ah ee royal familyga ama hantiilayaasha ah ama saraakiisha ama culimmada waaweyn ama qudaada ah ee micigiirta ummadda yasahaya mararka qaarkood waa in masaakiinta loo dabaalo isu celi bulshada bimacnaa ninka ugu daciifsan xilka uu muto in loo dhiibo ayadoon la eegaynin kanaa qawi ah kanaa reehibaa kanaa landheera ma jirto daciifku iyo qawigu waa kuu siman yihiin fii tawliyati alwalaayaati wa tawliyati alimaaraat hadday mid kastaba uu mustaxiq yahay ayib xabista aad u celiso uulaha keeda hore calaa ukhraha wafaaka sayiduha sayidkii iskala wuxuu kuu oofin ajraka kharashkaadii qawsaar baa tahaye adhiga haddaad si fiican u raacdood ka soo bad xilkaadi mushaar dhamaystiran baad sugaysaabu waa saas waa inaanta adigoo lamtaana haddaadan dhayin oodan daaweynin jarbaaha midada cadhaysan walam tudaawi aadan daaweynin mardaha midda bugtee jiran walam taxbis aadan u celinin ula ahaa keeda hore calى أkraaha caaqabaka sayida waa ku ciqaabahaya hadi اqisa rawaaha abu xatim alasbahani fi kitab اxilya ibn casaki fi اtaarikh waana xikaaya maxfuuda صaxiixa can abi muslim alkhawlani ayib marka waxaad ka qaadeen slafku kanuu jari-iin sheekh xaqa inay sheegaan waxaa la quman ay u tabiyaan wadaadaha iyo mas-uuliyiinta iyo madaxda way ku dhiiranaayeen maalin baa maraamil xakam oo madiine waali ka ahaa cuhmaan u joogay marna mucaawiya u joogay ayaa waxaa usoo galay abu saciid alkhudri baa usoo galay waa la sheekaystay marka waxaa la fadhiya zayd ibnu arqam iyo waxaa la fadhiyaa iyo ninkii la odhan jiray zayd ibnu thaabit baa la fadhiya <clears throat> markaasu wuxuu waa laga sheekeeyey fadliga muslimiinta iyo markaasu xudayfa abu saciid wuxuu sheegay xadiid tilmaamaya ana wa asxaabii fi xiyaz wana wannaasu bacda dalika fi xiyazin aakhar maalinka qiyaama iyo adduunkaba aniga asxaabtayda gooni baan u taagannahay waa budan gooni u tuman janno iyo adduunba muslimiinta intooda kalena waa gooni marwaan ba xanaaqay markaasuu anagaad horta inaad naga saarta khadka oo dawladihii iyo xisaabihi o dhan baad kala turaysa mar damba ma dhihi kartid ballanka dikaan ku garaacaya zayd bn asaabid iyo zayd bin arqab waa iska aamuseen shib buu yidhi markaasuu ku celiyay xadiidkii abu saciid dhaqaaqi maayo wuu ku celiyey wuu xanaaqa uu ka daray wuu ku celiyey wuu ka daray markaasuu wuxuu yihi amaa ina haadayni labadan kula fadhidaba labadan sheekh ee kula fadhida low shaaa la xadasaaka bu hadday doonaan xadiidkan kuu sheegay inuu xaq yahay ogyihin way ku sheegi karaan bu laakin walaakin hada yaksha an tanzicahu can isadaqa wa hada yaksha an tanzicahu can ciraafati qowmihi fa calaya bidira bu bukoordib ila baxay bu falamaa ra'ayaa daalika qaala qad sadaq wuxuu ihi anun baa horta soo taagana hadday laakiin labadan saxaabiga ku gara fadhiya ay doonaan in runta kuu sheegaan way kuu sheegi karaan bu laakiin zayd ibnu thaabit wuxuu ka baqay wuxuu uhalilahay bui xaqa u difaaci layahay wuxuu ka baqahayaa cariif baad ka dhig xubin baarlamaan baad ka dhigto beeldaatiye beeshiisii baad oga dhigta mas-uul hadduu ku radiyo amaama almala' waljamaahiir ku naqdiyo wuxuu ka baqahaya inaad tirado waad cazilanta buu ka baqahaya soo ma aha zayd ibnu arqamna caamil baa sadaqaadka oga dhigtay xilkaasu ka baqan in laga saxbiyo bu marka waxay ilaashanayaan kursigooda la ilaashan mooyeen ballamkii le xadiidkan sheegay inuu xaqiiba og yihiin buuri bakoorba ula baxay asagii lagu dhaafo wuxuu tumay labadii saxabi o kale u galay mogta amiirkii intuu ka wareegay laba kale labadii wadaada galay amiirkii iyo raggii la fadhiyo o dhan buu fooda geliyey markuu bakoorda oola baxay bay dheheen run buu sheegay faraha ka qaadnink maa ka rabta xadiidku waa jir nabiguna waa yidhi miyaan inka raada balaayada bas faro iska dahay abu bakra nufeyc ibn xaarif ninkii iskooyad ahay ziyad ibn abihi xag hooye walaala ka ahaye ayaa ka kaxeeyey madiino rag badan oo wafdi ah waxaan wafdi unoqonaynaba amiiru lmuminiin mucaawiya sham baa loogu tagay markii lasoo dhaweeyey oo gogashii la milqay oo ayuu markaasi mucaawiya wuxuu hi abu bakrow xadinaa can rasuuli illah yanfacuna cal allaha an yanaa an yanfacana bihi ilahay waxaa laga yaabaa inuu nagu anface noosha xadis nabi maxamed oo qiimo badan markaasuu la xadianaka xadiisan samicd min rasuulillah <laughs> wuxuu u dooray axaadiida xadiidka ugu daraa ee markaa mucaawiya inuu ku saabsan u arkayb yuu meesha keensaday wuxuu nabi maxamed baa dhaqan wuxuu u markuu salaada fajar tukado inuu saxaabada yidhahda hal minkum min axadin ra'aa ru'ya wax ru'yo arka maleedihiin wanaagsan ru'ya saalix markaasaa saxaabi yidhi habeen aan rabi waxaan ku riyootay miisaan baa cerka laga soo dejiyey markaa nabiga ku dhegtay waa lagu sii qaaday waa la soo celiyey abubakr baa ku dhegay waa la rafciyey waa la soo dejiyey cumar baa ku dhegay waa la dhoofiyey ayib markaasaa uma rufic waa la gooyey mucaawiya xanaaqay ila marka waxaa weeye idinku khulafama tihin way moogtahay miisaanka saxnaa ilaahay waad ka go-deen wey adiga iyo kooxdaada waxaa tihin boqorro iyo mulug baa tihin wey maxaa intuu xanaaqay baa waardiyihi ciidanka meesha fadhiyay staafki baa nimankii ul ku bilaabay qaadadka la taqaantaqi banaanka loo saaray wa dhan qaadadka la qabtay banaanka loo kiciy ziyaad ibn abi wafdiga ninkii waday ahaa yaa ninkaar qabe maxaa kugu dhacay axaadiida nabi maxamed maxadiis waxaad ka weyda boqorka maanta aad kula taliso fiican oo dejiya oo waasa waasax ka dhiga axaadiistaad xulaysa maxay ahaayeen <laughs> wuxuu ihi wallaahi laa uxadiثu ilaa bihi xataa ufaariqahu ilaahay baan ku dhaartay intaan shaam joogo xadiian kaa sheegi mahayo mucaawiyo raggiisu inay boqoro yihiin oysan khulafo ahayn baan ku adimi woy hadda goorna waa inagii jaamic tirmidi ku marray waxaa la yidhi reer bani umey waxay sheegeen inay khulafo yihiin khulafo ah kadabad astaahu bani zarqaab bal hum mulukun sharu lmuluk ala fiir faraha laga qaaday asalaf kanuu jariiin cala alqawli bilxaq sheekh ayib waa ku dhiranaayeen marwaan oo khudbaynaya mimbarkii madiina saaran mimbarkii nabi maxamed ya wuxuu hi almaalu maal llah wa naxnu wulaat llah w ninkaan doonanu siin ninkaan doonaan udiiday kadabta wallahi bu cabdirrama bakr sidiq baa istaagay kadabta wallah almaalu maal lah wa naxnu cibaadullah ninkii diida seefkaa ula tegaynaabu intaas ayada qabtaa la yidhi caaisha ku cararay umlmuminiin gurigeeda bu dalqi khudba kan ujeediyey wuxuu yidhi amiirulmuminiin mucaawiya ibnu sufyaan waxaa la qumanaa talo wanaagsan waa maxay in yaziid ibnu mucaawiya ibn abi sufyaan markuu dhinto amiirku uu khaliif noqdo waa ra'yi wanaagsan wa inahaa sunatu abi bakr sidiiq maaa iskaga dana ma ogtahay nimankan boqorada ah ama wulaadda ah nin ilaahay toosiye un mooye musiibo wey diinta taxriifkay ku hayaan wahal afsada diina ila almuluuk wa axbaaruu suin wa ruhbaanuha idan cabdiraxmaan baa istaagay been baad sheegtay buuri ilaahay baan ku dhaartay mucaawi wuxuu doonahaya iyo reer bani umayo in wilaayadda iyo khilaafadii iyo imaarada islaamka ay dhaxal ka dhigtaan oo isku wareejiyaan wa ama abubakar nin reer bani tayma ama qaraaba uma dhiibine reer bani cadiibu ka turay buuri ninkii marka uu arkaya muslimiinta inay ugu suuban yihiin ugu suuban yahin ugu qiima badan bu udhiibay buuri muslimintuna waa ku ijmaaceen ama anta waxaa rabtaa nicma iyo gallad loo qaybiya reer uma inaad ka dhigtaan ilaahay baan ku dhaartay ama waad saxaysaan buuri xaqa ama la uciidanaha jadacatan buuri dagaalka asagoo cusub baan soo celinaynaa dagaalka dhex maray reer bani hashim iyo reer bani umaye yani markaasu uskut waxaa ta adugu midki ilah ka yidhi waladii qaala liwaaliday ufil lakuma atcidaanani fadhiisabu caaisho fadhidaa maqashay warkii asaga ah way hodashe waxay tihi waxaan maqraati ka ahay inuu aabbaha rasuulku laca wa anta fii dahrihi malcuun ibnu malcuun hawshii way kulaatay reer abubakar waxaa su baxay aabihii xakam daba nabi maxamed wuu lacnaday sayadkhulu calaykum rajulun laciin markaasuu mur soo yidhi maalin labaad waa lagu celiyey waagii dambe isagoo waxaad arkay baqbaqi guriga nabi maxamed dooyalka wax ka fafiirinhayo nin khriban bu ah waa loo tarxiya daaif baa loo tarxilay intuu nabigu noola daaifba ku noolaa ku wareegeysan jiray nafti baa qabatay waa la odoomiyey waa la karantiilay khilaafada abubakr sidoo kale cumar sidoo kale akara min cishriina caama wax ku dhow ama dhowr iyo toban sano ayuu wuxuu ahaa nin go-doonsan aan soo dhaafin cuثmaan baa soo celiyey lann adeerkii bu ahaa isagaa soo celiyey waqad khaalafa sunata maxamed fi dalik almuhim waxaan oga jeeda slafku kanuu jariin cala alqawl bxaq ma aha in laiska duro maamulka laiska duro wulaada laiska gaa lakin xaqa looga waje gabxi maayo amiir baa khilaafay khatar way hawsha ayada <clears throat> sheekhu marka wuxu uhi wa hada daahiru lictibaar arrintan marka eh, macaawi laftirkiisu sham buu ka istaagay macaawi laftirkiisu markaasuu yihi almaalu maal اllah wa naxnu wulaatuhu man man shi'na acطaynaahu man shi'na manacnaahu khudbadii waa dhami u iska tagay khudbo labaad buu tii kusoo celiyey mid saddexaad maalinka saddexaad baa nin shoo khudbo kore aan ogeyn oo iska raggii hore ah baa meeshu soo fadhiistay warkii buu dhegeystay almaalu ma almaalu maaluna cafwan maalula ma ahayn almaalu maaluna wاlfay-u fay-una man shi'na acطaynaahu waman shi'na manacnaah waa iska istaag baa rujistay burkiisi wuxuu hi almaalu maalallah wa naxnu cibaadullah ninkiina siiyo waan ninkii didana ballam kale qaatalnahu biasyaafina ayib alistibdaad almaali waa mamnuuc sheekh waxaa loogu jihaaday sidii jihaadka waa loo gelaya idaa kaana alwaali mustabidan bilmaal yujahad iska ilaali tasarufka yarkay khaaskaa la gelay laakiin hadduu hantidii islaamka asagoo afduubto oo hawsha uu la soo istaaga alistibdaad almaali laa yuqar sheekhana waa la dagaalamahaya maxamed maslama cumar baa wuxuu ku yihi ka waran saan ahay fii kitaabi zuhd libn abi caasim wakayrihi ku sugan waad fiican tahay buu ihi xoolahaad soo ururisaan inaka la xariisun calaa jamci lmaal laakinaka tu'addiihi fii masaarifihi bu meelihii loogu talagalay baad ku bixin caadil baa tahay laakiin hadaad dariiqaa ka leexata wax yar qawamnaaka biasyaafina saa hadaad u leexato seef baan kugu toosanaynaa bu seef wax kale iska daaya alxamdu lilahi اladii jacala fii ummati mxamed man idaa wajajtu cadalanii bisayfihi bu waa iska tegi nin markaan qalloco seef igu toosay ilahay ummadda dhex dhigay baan ku mahadiyaa bu yani waa saas wlaadu iyo ragga hore umaradan rag qiimo badan oo dulqaad badan oo xaqa haddii loo sheego aaday ahaayeen muslimiinta xilligaa joogayna niman xaqa ku adag ba ahayn oo jariina inay xaqa ku adibaan maanta laakiin nin aq xaq ku adagna ma hayno mid haddii loogu naseexyo qadanna ma hayno marka gabagabaysi baynu ku jiraa gabagabaysi anu iska wadana ilahay intuu ka keenaya wax fiican wa hada daahiru lictibaar buuri shaygan asaga ah in ruuxu uu yahay ajiir ama uu yahay qawsaar ama ai xoolo jiro uu yahay hadduu hantida islaamka si fiican u maamulay iyo bulshadana ilaahay u abaal marin hadduu khaaimana laga shaqayni waa daahirulctibaar cibraqaad daahirulqiyaas waa xikma cad wey daahirulmaslaxa daahirulctibaar ayib tixgelinteedu way muuqataabo hawsha uu sheega muslim khawla iyo in la tixgeliyo oo sharcigu sidaa yahay qadiyaduna marka loo dhabagala saa noqonaysa waa iska cadayba fa ina alkhalqa cibaadullah unka ilahay o dhan waa addoomihiisi walwulaatu nuwaab llahi calaa cibaadihi wulaadu mas-uuliintuna waa wakiilada ilaahay khalqigiisa u maamula wakiilla oga ahaa wahum ayaguna wukalaau lcibaadi calaa nufuusihim wukalaau lcibaad addoommaha wakiilahoodabay naftooda ay u wakiisheen ninka waaliga laba layn baa soo galahaya ninka mas-uulka ah mar ilaahay baa subxaanahu wakiishay oo u diray muslimiinta inuu ku maamulo xaqa litaxkuma bayna annaasi bima araka allah baa nabi lagu yidhi muminiintuna waa sidoo kale ku xukum wa an ixkum baynahum bima anzala allah sidoo kale muslimiintuna xil bay kugu dhiibteen marna allah kuu dhiibay oo dariiq rabi baa kusoo galay muslimiintana ayaguna fiil kusoo geliyeen marka laba dabbaad udhexaysa ilaahay xilka ku saaray iyo muslimiintu xilkan kuu doortay marka aday kuu taalla labadaa uloodba waa inaad iska toosiso labada cadba tan dambe marka wahum wukalaa lcibaadi wahum nawaabtii wey wukalaa lcibaad addoommaha iyo bulshada muslimiinta wakiilla u yihiin calaa nufuusihim naftooda wakiilla uga yihin xilkaani waan kuu dhiibnay waa ku aaminay waa ku tala saaranay sida ugu qiimo badan nagu maamul intaad ahlushuura iyo culama ufadhiisiso hawsha ayada bimanzilati axadi shariikeyni maca alaakar laba wakiil shirko ah yayuu la yahay weeye ninka waaliga marka loo firiya shacabka bulshada ayib fa fiihim labada shariik waxaa ku jira macna alwilaayati walwakaala ayib ninka shariiga ah ee sheerka kula shirkada tihiin xoolihiisa asagaa iskale weli bu ka yahay waa weliyu hadalmaal wey xoolaha nin kale shirkada yihiinna wakiil buu ka yahay kan kalena waa sidoo kale anugu wakiilla waa ahay fii maali hayri welina waa ahay fii maali nafsi ninkan kale shirkadaana waa sidoo kale sidaa darteed ninka waaliga ah nafsa shay wey naftiisa marbuu wakiil ka yahay yuu weli ka yahay naftiisa muslimiintana wakiil buu ka yahay xilkaa marka waa inuu aad iyo aad u ilaaliyo man ahaana sulطaan allahi fi lard ahaana allahu subxaanaه wa tacaala ilahay baa ninka sulطaan allahi fi ard waa caadilka man sulطaan allahi fi lard waa alwulaad wاlkhulafa wاlumara alcuduul wey ee daacadda ah ee muqsidiinta dadkaasa laga hadlaya uma ina alwaliya wlwakiila ninka weliga iyo ninka wakiilka masta ma tastanaaba markuu ka wakiil dhigto oo ka naa'ib yeesho fii umuurihi rajula wa taraka man huwa aslaxu litijaarati aw ilcaqaari minh aw baaca silcata bihamanin wahuwa yajidu man yashtariha bikhayrin min dalika haman faqad khana saaxiba war cad wey labada nin ee shirkada ah ayib ninka wakiilka ee xaggana welig ahaa mid kamid a haddaad nin kala xil u dhiibtay wakiil waxaa tir hawsha ii qabo waa tala saaratay naaib buu kuu wa taraka man huwa aslaxu litijaara waxaadna ka tagtay nin ka muta ninkan kale xagga ganacsiga ka yaqaana awil caqaari mu ama hantida maguuraankii gurigi caqaarku waa guryahay diyaarta weeye minhum min dalika almuwalla ninka aada wakiilatay aw ilmustanaab ama aad naaibka ka dhigatay waxaa meesha jooga nin ganacsiga ka yaqaan guryaha iyo caqaaraadka iyo isidyaha sida loo maamulana ka yaqaan ama loo dhisaba aw mase ninkii naaibka laga dhigtay baaca silcata bihamani lacag buu ku iibiyey wahuwa yajidu man yashtariha bikhayrin min dalika thaman adoo heli kara lacagta lacag ka fiican ninku iibsanaya suuqii baad geysaysay shaygii nin ba wuxuu yidhi anaan kaa boqol kun midda wuxuu taagan boqol iyo labaatan kun baan ka siinhayaa kaa siinhayaa waxaa tiri iska tag adug boqol kun adugu ku qaado xoola adugu aad leedaod ku hantuurana ma wakiil baad ka tahay xoolaha adu aad leedahay waxaa un laguu diiday idaacat lmaal ma dayici kartid laakiin qiimo jaban iyo mid dhexdhexaada inta waad ku bixin kartaa waad iska siin kartaaba laakiin inaad dayacdaan lagu ogolay laakiin hantida aad wakiilka ka tahay ama naaibka aad ka tahay waxaa waajib kugu ah qaabka iyo heerka ugu fiican inaad ku bixiso marka sayridii adoo laba boqol iyo labaatan kun kaga helahaya boqol kun baan ku bixinaya khiyaanow faqad khana saaxibahu wuu khaaimay laa siyama waxaa eh, si gaar ahaada waliba fiiro gaara ah mudan in kaana baynahu wa bayna man xaabaahu mawadatun aw qurbatun fain faina saaxibahu yubgidhu wayadumuhu wayaraa anahu qad khaana wadahana qariibahu aw sadiiqahu waa iska caddahay markaa ayada haddaa aad ninkii aad lacagta u khafiifisay eed u kalkala duleelisay eed asaga oola xilatay qiimaha jaban qiimihii fiican aad ka leexatay haduuba s hadday idiin dhexayso baynahu wa baynahu man xaabahu ninku u leexday wey mawadatun kalgaclaa udhexaysa aw qurbatun ama isku dhawaasho kale isku urur iyo xoogo isku fikir iyo qurba waa fara badanta yani xoogo waad isfahmi kartaan hebel waa fahmi karra war ukaada isfahmka o xoolaha hantida muslimiinta iyo agoonta qiimahan iga sii isfahamkana hanoo dambeeyo hawlo kala wey fa ina saaxibahu ninkii soo wakiisha ama naaibka ka dhigtay yubqiduhu waana waa u cadhoonhaya wayadumu waana caayahaya wayara wuxuu u arkahayaa annahu qad khaanahu inuu khaaimay wadaahana u remagaalay qariibahu ninka asagoo sokeeyihiisa ahaa aw sadiiqaha ama saaxiibkii ahaa waa iska caddahaad haashi baa tahay khaaina idan haddiiba shariigii iyo shariigiisa halkaa la dhigay oo agoonkii iyo weligiisa halkaa la dhigay oo wasigii iyo agoonkii halkaa la dhigay maxaad mootaa in ummadan loo dhiibay beeldaajiye ah warkiiba jooji waxaa lala dumhaye gaalala soo fafakan waa meeshaan khariban weeye faslun waidaa curifa waidaa curifa haddii la gartay bui hada lafaan waa maxay laa yajuusu fi sharci اlislaami tawliyat axadi min almuslimiin wa fi lmuslimiina man huwa khayru minhu wa aslaxu minhu wa axaqu minhu waa asalka muqarar wey kitaaban wa sunaa cadeeyey axaadiis khaasa ku timid ijmaacu lmuslimiin wey haddii kale khaain baa ta laakiin mas'alada tafaasiisheeda ba sheekha degelhaya wuxuu yidhi waidaa curifa cudifa hada falaysa calayhi ma saaro ruuxa muslimkee waaliga ama mas-uulka ah goofkan aad ka talayso iyo degmadan aada joogto ama saldanadan iyo imaaradan yarta aad joogto intaad xuraantood baadho muslimiinta dhexdooda ninka u qiimo badan loo garta ku wareeji biijtihaadi min almuslimiin wa minka waqad laa yakunu fii mawjuudihi dadka asaga markaa u suuragelaya u heli kara ee mawjuudiinta waxaa laga yaaba inaan laga helin man huwa aslaxu litilka alwilaaya man huwa aslaxu litilka alwilaaya wilaayada nin usub badan in la waayo baa laga yaabaa marka waynu gabagabaysanayna oo xilli baa laga yaabaaba in aqoontu iska yar tahay khibraddu iska yar tahay ayib marka waxaa weeyaan ninkii biyo waay wuu gabagabaystaaye intaa joogto inuu kala miihaahi alimaam ibn xajar haytim wuxuu yidhi qudaatu zamaanina hada bal min azmani wa qudaatu daruura buu id hum fasaqatun aklabahum waa fasaqa buu qudaada xilligan jooga buu hi bal waa horey ahaayeen bu waa runtii adraci saaxibu qut lmuqtadi fi sharxi lminhaaj annawowi oo qarniga sideedaada ah taqriiban wuxuu leeyahay ninkaas qarniga tobnaad bu ahaay wuxuu leeyahy qudaada xilligeedna jooge maxaakimta fadhiya kulligood bui fasaqo wey ama waa qudaatu daruuro wey mid rishwo qaata mid eexda laakiin wax dhalan ma haynaba wax dhalan ma hayno hazaaliga wuxuu yihi haddii adduunka oo dhanba ba waxaan ti wada xaaraan ay noqoto maxaad la samayn maxaad cuni maantaad isku xidho guyi baad ku nafbixi sidii maansa lugaley oo gaajo ku dili mise waad kala dordooran wuxuu yidha la kala dooranoo xaaraanta adag ee muxaram lidaati baa laga leexan muxaramun ligayri baa la raadsanhaya ayb wixii rushi ku yimid iyo khiyaaniga noocaasoo kale baa la qaadi ribada cad iyo zinada iyo meytada iyo waxaasa la iska ilaalin bu yani mar baad waxaad noqonaysaa aad ku qasbantahay bulshadaada ninkii un ka dhaqaaqay inaad isticmaasho calaa hanaatin fiihi calaa tacliiqaatin fiihi asagoo sharax iyo xaashiye la saari karo baad ka wadanaysa maxaa yeelay wax dhanaan ma haysidba wax dhanaan ma hayno ayb <laughs> marka taasi waa jirtaa fa yaktaaru wuxuu doora dadka noocaasa almhala falmhal say isu dhaamaan midka roon kuwa ku ka roon yahay wey fii kulli mansabin bixasabihi shaqo kasta iyo xil kasta kolba isaga qaabkiisa leegahaya markaan qaado u baahannahay culamada ninka u roon ayb qudatu daruuraan kansanayna waxaan u baahan nahay hogaami iyo hawl ciidan baan u baahan nahay meesha genaraal weyn looga baahnaa iyo nin aad u tababarto o khabiir ah wiil yar hadda dhib o ka so maxaan u dhiibayna wax kalaa ma hayna maxaa yeelay isagaan food u ayib khadiib caalim oo mufliqa oo mufawah oo balaayo ka dhacday baa loo bahala masjidka weyn oo fadhiistay labaablaha ah wiil yaroo xoogu safina u baxay o dhiibayna wax kala ma hayno nin walba waan ku waan gelinaynaa idinkoo iskeenna hadda maalinkaad timaadaan idinkoo qaangaada ha la arko laakiin idinkoo carar haya annagu idin raadsan mayno idinka waa cararhaya ma og tahay warkaalaga xilka qabt mm, mm, shan xabood baa meeshaa taalla idinka idiin taalla shanta xabood oo keligaa ku raadsan maxay ahayd ee soomaalida kale aan raadsanayn waa tahay muhiimaddu waxaa weeye waynu ka niqaasho masaladan hal hal yajuudu hal yajibu aw hal yajuuz tawliyat lmafduli maca wujuudi lfadl xataa waa masale kale baxd u baahan cashirka soo socna ka hadli doona insha allah hadda lakin waxaa laga hadlhayaa dadkiiba kulli waa mafduuliinba waa garbadhac waa masaakiin waa waa ducafaau lcilm ducafaau lkhibra weeyaan hadday saa yihiin waxaynu kala dooran karoon dad maxay yidhahen fuqahadu adrigii haddayzaka ku waajibto oo kulli aduu wada jiran yahay furuq baa wada galay iyo cabeeb baa wada haya maxaa la fiirin arig intii la dhex qaado kuwa yar fayow ee shalay qarmadana bes la bixin maayo kuwa u liitaan la qaadi maaye dhexdhexaadka dhexdhexaadka maadaama maslaxatu alfuqaraa iyo maslaxatu asxaabi ilmaali la eegahayo laakiin markaan xilka dawladda eegayno waxaan leenahay dadkan wada buka ninka u roonay u fayoma u dhiibayna leanna waa qadiyatu umma laa qadiyatu faqiirin wa miskiin waa qadiya masiiriya wey dadka wada jiran ee aqoonta gaaban ee khibrada yar intaynu miihahanoon shaandhayna midka ugu ron ba udhiibaynaa ilaahu marka meel kala la tago ajhalu naasi ha noqdo waaqi kale marka la joogo cilmi leh ama aqoon leh marka la joogo ha noqdo muxuu ahaayey eh, ninka u jaahilsan laakiin maadaama bulshada meeshaa ku nooli wax dhaaman la waayey nimankiina dhaamanaysan diyaaro inay soo mushaarkeen camalka islaamiga ah qoshigoodan lena annagu intaasaan riixanaynaa baabuurka jugaan riixaynaa ninkuu dardaro ama ku joogsa say u taallaa war iska kooban wey waa tahay wa facala dalika bacda alijtihaadi taam hadduu sidaas sameeyo marka dadkii joogay ninka u roona xilka u dhiibo bacda alijtihaadi taam dadaal dheeraada kadib intuu bixiyey ninka imaamka ah iyo wa akhdihi lilwilaayati bixaqiha iyo intuu ku qaatay wilaayada xaqeeda uu ku qaaday dayib faqad adda alamaanata waa gutay wa qaama bilwaajibi fii hada waa istaagay waajibkii saarana waa istaagay wa saara fii hada almawd meelahan wuxuu noqday buu yihi maadaama xilkaa uga soo baxay qeydka u fiirso ninka hadduu hal fiican waa caado dhihi maysid fulaan min fulaan waxaa wey waa nin imaama jabal fii masaa'il jihaad baan leh yani waxaa kuu dhiman tacliiq waa jabal imaama w fii masaa'il atawxiid waalcaqaa'id mid baan mid <laughs> midaan u malay inuu qolihii eh, murji'at alwahaabiya ayib oo murji'at salib wa jahmiyat اlwahaabiya ba wuxuu naqdinaya abu maxamed almaqdisi waa kuwayti wuxuu leeyahay hada الrajul rajul takfiri khaariji ila ana allaha fataxa calayhi baaba min abaab tawxiid buri wuxuu <laughs> nin waa nin khaariji o takfiri ah buri laakiin faniga tawxiidka weliba tawxiid uluhiya ah iyo tawxiid اlcibaada tawxiid alxaakimiya tawxiid اlmutaabaca ila ana allaha fataxa calayhi baaban min abaab tawxiid buri yani waa maogtahay waa uu la yaabay waa runtii ninkan fannigan aad ba ugu fiican yahay quraabata arbaciina caama fannigan ka hadlaayay aad ba ugu fiican yahay dayib marka sheekh wuxuu leeyahay xilka haddaad ninka mutale u dhiibto markaad adigu qabatana aad sidii lagugu tala u qabanayso ninkan imaamka waxaan leenahay hawshaan waa caadil buu ka yahay wa in kaana jaa'iran fi masaa'il ukhra salaadii ku liitaa halganka kale ku liitaa cibaadadka kale lagaga fiican yahay waan ku duraynaa meesha iyada laakiin halkan uu ka fayow yahay waan ku ammaanaynaa nus nus nusuus baynu ku wadanaa baasha wa saara fi hadihi اlmawaadici min amat ad min a'imaة اlcadli wاlmuqsidiina cind allah fi hadi mawaadic fi hadi اlmasaa'il uu ku wanaagsan yahy wuxuu noqon hayaa min a'imaة اlmuslimiin اlcuduul wاlmuqsidiina cind allah wain ikhtalat bacd اlumuuri arrimaha barkood hadday isdhimaan bisababi min gayrihi waxbaa isdhimay adugu waa dadaashay juhdiga u dambeeya baad bixisay waxba madan hakrinin daacad baa tahay laakiin xilkiiba wax mutaad weydayba bacduha bacd lumuur ay bacd shuruud ba la waay bisababi min gayrihi sabab ka yimid dadka xaggooda iyo bulshada xaggeeda <clears throat> idaa lam yumkin ila dalika yani laysa calayhi xaraj wey laa junaaxa calayhi meeshu wain ikhtalat bacd اlumuuri bisababin min gayrihi lam yakun calayhi junaaxun walaa iثm baa ku qadaran maxaa yeelay idaa lam yumkin ila dalika hadday un suurogeli weyd intaa uu qabtay wax kale haduu suurogeli waayo wax dembi oo saaran ma jiran faina allaha caza wajala yaquul faاtaquu اllaha ma اstaطactum wa hada ma اstaطacna wa qaala caza wajal laa yukalifu اllahu nafsa ila wuscaha wa hada ma kana fi wuscina wa qaala jala jalaaluh fi ljihaad wuxuu ka yidhi faqaatil fii sabiili اllahi laa tukalafu ila nafsak faqaatil ku dagaalama nabi maxamed oo fii sabiili اllah dagaalku waa saddex qaybood dagaal lidalab اlmulki wa qitaalu litalasus wa qitaalu liljihaadi fi sabil lah saddexdaas wix dagaal adunka noqdaa adduunka xataa bashariyad o dhan soo soo ururi dagaal aad u gasho lialabi ilmaal oo mutalasisiin baa la yihahdaa mulki ma doonaysid ri'aasa ma rabtid madaxtooye dooni maysid inaad taysa ma rabtid lakin shilin baa kudhimaad shilin baa doonaysa morianta noori waxay sameeyaan sooma qash ku dhufo ka dhaqaad bangi boob iska carar waa qitaalun wa qatlun litalasus wa lialab ilmaal waa mid wax wey waaxda labaad qitaalun lialab اlmulki warkiisaasna waa cadya waa wax labaad qitaalun liiqaamati اdiini fi sabiil liqitaali fi sabiil الlah waliiqaamati الdiin walirafci caalam الtawxiid wاljihaad hada huwa aladi shurica waajibka ee ummadda loo jeeday kaas wey amaa labada kale waa ku jihadaynaaba aladi yuqaatil lialab اlmulki nujaahiduhu annagaaba ku jihaadiba wاladi yuqaatil talasusan mxuu aha waqaطcan liطurq annagaaba ku jana tagayna soo ururi sharciga islaamka mama banaano ila alqitaal fi sabiil الlah oo wadaadow alqitaal duuna nafsi xagge waa fi sabiil lahi wy fa anta shahiid ayb fi sabiil lahi marka noocyo badan oo kale xoog badane dagaal kasta oo xaqa oo banaan sharciyan wa min aljihaadi fi sabiil lahi kuliyan aw bacda ayb faqaatil fi sabiil nabi allow laa tukallafu lgu eh, laguma shaqayn mahayo ilaa nafsaka naftaada mooye yacni halganka waxaa un la saaray naftaada hebel naftiisa abubakr naftiisa cumar naftiisa nin walba gooriba usa waa fard cayni awey ah wey fi bacd اmasaa'il fi bad fi bacd maxaan rabaa almawaadic waana fardu kifaayo calaa cumuum اlumma marna muxuu noqdaa fardu cayn wa xarid اlmu'miniin mu'miniintana caraabi oo gubaabi baa leeyahay intaas ku dar adoo dhaqaaqa iyo gubaabo allahuma hal ballaqtu wey daye wa qaala caza wajal yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum naftiina idin saaran ogaada laa yadurukum man dalla ida htadaytum idin dhibi mayso dadka dhumay dhumidooda idinku adaad hanuuntaan aduu haddaad tuusan tahay hawl kuu taalla ma ah hawl kuu taalla ma lakin waxaa ku saaran waajib اlamri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar xadiid abubakr sidiq baa sharxaya dadku aayaddan khalad bay ka fahmeen ayib oo waxay u qaateen meel aysan lahayn bay u qaateen oo waxay u qaateen ninka asagoo hadduu hanuuno oo u hagaago inaysan saarayn dadka inuu wanaagga faro khayr xumaana ka reebo markaad ugu fiicantaod saalix tahay laabudda ummadda inaad badbaadiso ood xaqa u sheegto ood xumaha ka celiso ayib oo dulmiga la dagaalanto waqad samictu rasuul lah yaquul ina alqawma idaa ra'w الظaalima falam yaأkhuduu calى yaday wاlmunkara falam yugayiruuh awshaka allahu an yacumahum biciqabi minh xadidka saxiixa waa lagu cadaabaya ya sheekh adoo saalixa oo qiimo badan haddii aad munkarka radin weydo adaa lagaa bilaabay halagi ka bilaabanaya shee ibn cuthaymiin markuu ayadda maraya tacliiq aan fiicnayn buu saaray oo khata ah raxmat ullahi tacala caleyh aayaddan faqaatil fii sabili laa tukalafu ilaa nafsaka wuxuu leeyahy dad ba waxay u deliishadeen bacdu lmucaasiriin baa fatwooday in ruuxa keligii uu duuli karo waxaan leenahay bacdu lmucaasiriin m emado dhan baa fatwootay asalafu saalix baa halkaa maray nin walow caalima ah markuu kitaab aljihaad maraya aayaddan wuxuu u deliishadaa inay bannaan tahay algazwu waxdaka in nin keligii la diri karo ood keligaa duuli karta u deliishadaan haddii laga soo tago qarniyihii dhexe ibnu xasan fii muxallaahu markuu maray aayaddan uu daliishaday u hi aayaddan waa khitaab muwajah ah ummaddan wa hada khitaabun mutawajihun ilaa kulli muslimin fakulu axadin ma'muurun biljihaadi wain lam yakun macahu axad tafsiil dheer waxaa ka saaray imam alqurdubi fi tafsiri muraajici aljaamic liaxkaam alqur'an culamado dhan baa sharxay sheekh bacd lmucaasiriin ma aha waa a'imat salaf walfuqa'a qaatibatan aayadda waxay nas ku tahay jihaadku markuu farducaynka noqdo nin walba iskiibu u saaran yahay ummadda kale waxaa kaaga aadan ataxriid inaad caraabiso khitaabkana waa khitaab lilumma nabigay hawsha u dhacaysaa ma aha hawsha kullu khitaabin tawajaha ila arasuul yatawajahu mubaasharatan ila alumma yaa ayuha nabiyu idaa alaqtum nisaa ma nabiga khusaymaan leenahay inuusan nabiga khusaynin idaa alaqta lama dhihi maxaa la yidhi طلqtm ya ayuha النabiy hal qabsi wey ummadda madaxeedi baa tahay lakin xukumku umaddo dhan bu u yaalaa hawsha weligaa iska ilaali midda kale haطa kale shekh gal azu bu ka hadlaya ragga maanta hadlay ma azu ay ka hadlay mise jihad dafci bay ka hadlayaan wahal hunaaka azwun wajihaadun dalib fi dunya alywm maya lama hayaba ruuxu inuu waaqic uusan jirinba uu iska cabiro waa khalad waaqica maanta laga hadlaya waa jihaadu dafci andalus sideed boqol oo sano ka hor bay gacanteenna ka baxday calaa aqali taqdiir ah, lix boqol oo sano haddii kheyrnaadadii u dambaysa laga soo qabto lix boqol oo sano ee beled islaami oo dhan oo imaaro dhan ka dhisnay weliba bari oo dhan ba ka weynaaba ayaa gacanteena ka baxay waa arda islaamiya uxtulat bikaswin saliibiy in la difaaco ilaa la xoreeyo ay socoto waa fardu weyn wey mosco baan laba boqol oo sano ka talinaynay gacanteena ka baxday bilaad اlqawqaas oo dhan baa gacantana ka baxday hindiya kaanad imaara islam dowla islamiya ku dambeysay kashmir oo gobol yar hadda bakistan ka ka tirsan yaa hadda xoog lagu haystaa maxaa ka sheegay uxtilat alciraaq wa uxtilat falastiin wa uxtilat الsomaal wa uxtilat afghanistan borma bilaad islam o dhan ba muxtalla ah wadaadku meeshuu ka hadlaya meesha la taagan waa laba kala baabo jihaada dabci shekh ka hadlaya azwi ruux keligii ma duulika yaa dulan ka hadlaaya basha ruuxii guriga loogu soo golay ma isdifaaci karaa mise waa saxeen sheekhu ka hadal ama sidii ninkii fasbar idheh oo laguha kale fogo isdhigdha isballaadi dayib haweenku ma ogtahay maamaa bay leeyihin wax rag loogu maamaha ma aha waxay yidhaahdaan nimaan isu kala dhigin kuguma dhambeeyay ta nimaan isku kala dhigin kuma dhambeeyo yani waxaan oga jeednaa meel kastay baasho gelaysahay dumarku xataa ninka u xoog ba haduu kufsatid haweenaydu inay cabsato inuu isdiyaarisan mooye wax fiican ka qaadi maayo waxaa in diyaar loo yahay oo lasu ogoliya ku fiican yahay mooye islaam firiq dhabanayso meelahan baad ku kufi ood kumatagi mooye waxbaad kaa socon maayo miysa ahay sidaas wey sheek <laughs> ad waba hada qosline waxaa weeye wadaadihii waxaan rabnaa inay yidhaahdaan war waa laydin soo galay gurigi baa laydinku soo galay laakiin iskala dhiga ha laydinku dhameeye laakiin ad khazwi aan jirin ba ka hadashaba iyo mawduucaan la joogin aqal sito sana caam baa bilaad ulislaam la ixtilaalay falastiin ba waxay maqan tahay lixdan sano lixdan sana gacanta ka maqan tahy ayib ciraaq baa sii maraysa meeqay sii maraysa sideed sano mise toddoba sano toddoba sano afghanistan baa sii maraysa intoo kale idan waaqaca laga hadlaayay iyo wadaaduu meeshay marahaya wax islaaba maaha marka waa arrin la yaabla wey arrin la yaabla alimaam ibnu taymiya wuxu raxmat ullahi tacala caleyh wuxuu leeyahay ana man qaatala calى akhdi اlmaali biأyi nawci min alqitaali fahwa muxaarib qudac duruqu ka hadlaya nin walba oo ku dagaalama xoola hanti islaam inuu dhaco ou qaato qaabku dan ha u dagaalama sir ha bixiyo tala ha bixiyo qori ha ku dagaalamo toori ha la baxo bilaawi bur ha la baxo bastoolad bilaash ha kugu qabto biأyi nawci min almuxaaraba waa muxaarib qaaticu طariiq weeye inamaa jazaa ladina lagu qaadahaya wa shams waa lagu qaadahaya wuxuu ihi waman qaatala almuslimiina min alkufaar gaalada markayn usu degno gaal kasta oo muslimiinta la dagaalama biayi nawcin min anwaaci alqitaal bira'y bitadbiir bilyad bilmaal bisiyaasa fahuwa xarbiyun waa gaal muxaarib ah laa yuujadu alyowm gaal aan muxaarib ahayn haddaynu mustalaxa fiqiga u laabano iyo aturaat alfiqi alislaami aturaat alfiqi alinhizaami imbitaaxi kama hadlaayo aturaat alfiqi alislaami alasiil haddii loo laabto gaalada adduunka maanta joogto o dhan muxaaribin wey hadda ka horna waa anigii sheegay waxaan shiki ka qabaa qoyaha mcushag latin america latin america venzuela meelahaas shiki baan ka qabaa inay muslimiinta colaad u hayaan in kale laakiin intooda kale min china ilaa adduunka ciribkiisa muxaaribiin wey maalkoodaa bannaan dhiigoodaa bannaan fi lxilli waalxaram shacabkooda haweenkooda iyo ayagoo isku baab wey hay-adahay wataan safaaradahooda meel kastaa lagu deli almuxaarib xukmuhu waa ibaaxatu damihi wa maalihi fii kuli makaani wa fii ayi zamaan nin ra'yi bixiya nin tala bixiya waxaaba kasii dartayba biilka la dagaalanka muxuu ahaayey argixisada intii la fermiyey maxaa fermiyey bilaad calam islam o dhan baa fermiyey ayagaaba iska badaa kuwa kalaba warka war iska kooban wey muslimka mujaahidka wuxuu ihi sheekh waman qaatala alkufaara min almuslimiin bisayfin aw rumxin aw xijaaratin aw casan fahuwa mujaahidun fi sabiil الlah ruux kal ruux kastoo muslima oo la dagaalama gaalada ima bisayf aw bildhagaxtuur hawlaha falastiin dhagaxtuurka laga hadlaya burhka intaad u dhuumatay baa bur madax la dhigtay isagoo sakrada ka tagtay ayib alkhaطiib الsharbini saaxib اlmuqni اmuxtaaj bisharx اminhaaj oo ashcari sakrada oo shaafici ah y wuxuu leeyahay wadooyinka haddii dhiiqa lagu daadiyo oo markaa gaabab ay ku bariiqdaan oo ku jajabaan waa jihaad fi sabiili illahi wadooyinka dil la qooyo hay ashaacira halkaa taagan wahaabiyo muxuu ahaye nacalcad yaa hadda xilli hala seexdaa lagugu dhameeya dhiiba maxamedkaa lagugu dhago hafriqriqlaynin ayb fahuwa mujaahidun fi dhagax ninki tuura ninkii bur ku dagaalama ninkii seef ku dagaalama jooji nin aa ka haystaba karaashof hal lahaya nin sheekaynaya oo shanqarhaya oo saa u lismahaya adoo haysta la isdhiib ha dhaqaaqi maxaa yeele cruise baa kugu fakan hay ayb kruuskaasi uu fakan ana waan fakanaya ayb aakirna waa isku raayo ninka ribada soo xaday kama lidan anag is kastaba noqote axmed bn baa la weydiiyey man hum aaifa almansuura wuxuu ihi hum ahlu lmaqrib ree andalus weeye bu ama waa ree sham labada waa lagu ilaaqi karaa maxaa jira axmedow oo raggii aw culammadii iyo raggii wahaabiyada aw inahum ladiina yuqaatiluuna ruum buuhi nimankaa reer maqrib ayagaa nasaar la dagaalama buuhi hum aladiina yuqaatiluuna ruum kullu man qaatala almushrikiina fahuwa cala alxaq nin walboo gaal xabad ku ridaaya xaq buu ku taagan yahay waa riwaaya saxiixa can axmed bn xambal waa imaam ahli sunna waljamaca masaali ibni hani annaysaburi mujaladka labaad boqol sagaashan iyo laba lagu laaban kara riwaayaadka axmed ama hadalka qiima badna axmed ibn cabdisalaam ibn cabdilxaliim ibnu taymiya mawjaadka labaatan iyo sideedaad saddex boqol toban iyo lix waxaa li axmedow inaan duulo oon ku duulo reer rum iyo reer faris iyo inaan cilmiga iyo fiqiga diinta barta keebaa qiimo badan tawxiidka iyo hawlaha la sharxo safiinha laga bilaabo ilaa ajrumiga la wado iyo manhaajka qalaflas iyo alfiyaha labada ru labada rucsaa la iskugu da laba jus la dhameeyo manhaajka la xambaaro faqiihna xiriiro in dhaclacad noqdo iyo inaan intaan seefta qaato duulo azwi ma aha dafci ma aha waa azwi waxaa la yihi طalb اlcilmi axabu ilayka am اljihaadu fi sabiili الlah qaala laa yacdil اljihaada shay-un jihaadka wax u dhigma ma jire iskaga kaca safiin ordayda jihaada bui waad waalanti yidhi waxba kuu socon maayo xerada laguu gelin hadaad jihaadi weydo masaajidan iyo guryahan iyo adduunkan dhisanaya nidaamkaasi waxaa la iskaga cabsanhayaa nimanka maanta dagaalamaya maalinka ayaga lasoo aftiro laa qadarahu llah maalinka lasoo aftiro waxaa weeyaan farta lagugu yeedhi hadda waxa lagugu bilaabay mxuu ahay aadaanka labaad koobaad hala joojiyo ma maqlayseen aadaanka labaad hee rabshuu keenay dadkoo jifuu kicin haya waa mushaaqib murabish weeye naga daaya marka mudaaharaadka sakda dhexa naga daayo salaaddu markii dilacdo la gaadho koo iyo tobanka oo buura ah ha la aadaamo kristankii boobihii qaysihii kenya qaylihay waxay leeyihin waa laabudda inaan dhawaaqno maxaa yeele ilahay inaan u dhawaaqnima nama maqlahayo waa inaan dhawaaqnay af labadii markaasu ilaa namaqana ajiibahaya kuwii muslimiinta sheeganhayay hoosay u baxeenba halkaasi marahaya nasal lah salaama <clears throat> waxaa la yidhi axmed oo ka war haddii dawlad ba la waayo oo gaalana ay meeshan dhoobantaho ma lagu jihaadi karaa oo ma lagu duuli karaa gaal maba jiraba dawlad ma jirto gaalana noolla way joogaan islam waddankeena lama haysto nabad baa waddankeena waan haysana nabad baa ka jirta ma la duuli karaa wuxu uhi wain baطla amru اlimaami lam yabطl اlgazw wاlxaju warka iska cad u fiirsa haddii dawlad ba la waayo duulaanka la dayn maayo bur maaha isdifaac maaha duulaanka la daynayni in kale lagu duula way socon buri haddii dawlad la waayo xajka miyuu baaqdaa maya kalxaji wey jihaadku liana alxaja min sabiil الlah wاljihaadu fi sabil lah yabطl biwujuudi imaami walaa bغayri walaa qaran baa jabay waa la kala yaacday ku taalla inta gaal uu joogo waa la wadi waqaatiluhum xataa laa takuna fitna wayakuna diinu kulu lilah sheekhu marka wuxuu yihi faman adda almaqdura ya waktigi baa dhamaaday miya hada wabilahi tawfiq بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد waxaynu ku soo jiray kitaabkii asiyaasa الsharciya fi islaax araaci waraciya qismigii wilaayaadka iyo shaqaalaysiinta iyo xilka ruuxa loo dhiibayo shuruudiisii iyo qaabkii diinku uu ka qabay baa inoo dambeeyey wuxuu sheekhu kasoo hadlahay ninka mas-uulka ah ama xilka haya bulshada iyo racyadda uu xukumo kolba ninka xilka u muta inuu udhiibo kasoo hadlahay wuxuuna sheekhu yidhi faman adda alwaajib almaqduura calayhi ninka guta waajibkii la awooday faqad ihtadaa waa hanuunay ummaddii baad baadhay shacabkii baad dhex gashay xil iyo jago bannaanayd baad u doonaysay inaad u dhiibto nin markaas u qalma wixii aada heshay ninka kuula roonaa baad u dhiibtay ninkaa waa hanuunay maxaa yeeley intaasaad awooddaa wax kalood awoodda lama arko wa qaala anabiyu sala allahu calayh waaali wasalam idaa amartukum biamrin haddaan shay idan faro faatuu la imaada minhu ma'muuru bihigii ma istatactum intaad awooddaan waxaad ka awooddaan shay baa lagu faray inaad sadaqo bixiso inaad cilmi barato inaad halganto inaad qaraabo xidhiidhiso inaad xajido inaad cumraysato yacni waajibaadka iyo ma'muuraadka lagu faray wixii aad ka awoo kala awooddaad ka kala imanaysa intaad karto haddaad qaybi kari weydo qaybtaad kari weydo way kaa dhacaysa inta aad karto haba yaraatee waa lagaa rabaa lianna almaysuura laa yasqutu bilmacsuur qaacida fiqiya sharciya wey waxa la awooda maysuurka ah kuma dhaco waxaan la awoodi karin ummadda muslimiinta ee adduunyada joogta inaynu midayno isku keenno waa waajib oon far keliya ka dhigno hal imaamna aan u dhiibno laakiin waajibka waanu awoodi weynay konton iyo afar bay kala noqdeen waa kala duulahayaan iska daa dowladihii jamaacaadki iyo xarakaadkii baan midayn la xarakaad iyo jamacad jooji soomaali baynu midayn la marka haddii waajibkii tawxiid ulumma iyo tawxiid usufuuf uu suurogeli waayo oo inoo suurogeli waayo macsiye aynu gallay awgeed ama sabab khaarij oo ka baxsan awooddeenna wuxuu dooniba ha noqday cilladu tay dooni ha ahaatee waajibkaasaynu awoodi weynay waajibaadka kaleaynu karayna ku dhici maayaan halgankii baynu wadaynaa aytaamtii masaakiinta waxaynu caawin karaynu caawin bulshada waxaynu khayr u sheegi karaanu u sheegaynaa idan almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur tan aan kari waayey inta galana shuqul kuma lihi hawshu ma aha ayib <clears throat> akhrajaahu fi saxiixayn xadiidkaa saxiinkaay kusoo saareen laakiin hase yeeshee in kaana minhu cajzun haddii ninkii ummadda wax u dhiibahayay ee xilka iyo shaqada qaybinaya in kaana minhu cajz tabardaraa ka timid in kaana minhu min almuwalli lilwilaayaati haddii cajun uu ka ahaado oo uu ka soka maray uu gebi dhacay meeshu lagu talagalay buu surma surmaseegtay bilaa xaajatin ilayhi cajigaas isagoo wax u dhibaatogeliyay uusan jirin cajigaas iyo ducfigaa ku yimid wax u baahiyay ma uusan jirin waxaa u sahlanayd inuu aayar intuu baadho yidhahdo waxaan yeelaysaan shanta gobol ee hebel iyo hebel iyo hebel gobollahaas dadka joogo oo dhan hala i yimaadeen shaqadaasaan rabaa inaan xil nin u dhibo wanaagsan ha la soo baadho ama soo kontaroola soo baadha hawshaas tartan ha laga sameeyo ha la baadho kadib raggii soo baxay ee la helay inuu kala tashado culammadii iyo coqaashii dheergaradkii uu istikhaareeyo dadaalo ijtihaad la yimaada la doonhay wuu iska magacaabay hebel xilkaa qabo hebel xilkaa qabo adugu kaa hogaami gobolkaadaa mas-uulka ah asaga rabitaankiisa ah wuxuu u aabadayey iyo u meeldayay midna ma aha aw khiyaana ama khiyaano buu u sameeyeyba dacfi baa yimid iyooo ka yimid min khiyaanatin cindahu cuuqiba calaa dalika waa lagu ciqaabahaya ayib taasi waa macquul wey sheekhu ma uusan qabanin sharax laakiin daahirka hadalka waxaa weeye ninkii muwalliga ah almuwalla ee shaqada loo dhiibay bay hawshan ee u taalla intan dambe laakiin in kaana minhu ninka shaqada loo dhiibay adu waa dadaashay mas-uul baad ahayd nin baad xil u dhiibtay ninka xilka loo dhiibay ee loo arkahayo inuu yahay ninka ummadda ugu mutajagadan ayada hogaaminteeda iyo maamulkeeda agaasinkeeda baa cazu minhu bilaa xaajatin ilayh aw khiyaana buu khiyaamay cuuqiba calaa dalika waa lagu ciqaabahaya markaad ninka xilka u dhiibtay intaa kaga tegi mayso waa daba taagnanaysa mutaabaco iyo daba istaag baad samaynaysa haddii marka ay soo baxday ninkan hawsha inuusan qaban karin yacjuz yacjazu wayadcufu can idaarat lumuur hawsha hawl u qalama ma ah waa tuuraysa cumar baa nin u dhiibay khilaa wuxuu u dhiibay qado qadaa buu ka dhigay ciraaq buu qaadi ooga dhigay basr weliba basru u dhiibay awalu qaadin fi lbasr u ahaa xilligii marka saxaabigii ahaa cutbnu khaswan uu joogay bo qaadi ahaa saxaabiga waa kii kasoo tegay ee uu geeriyooday wa kii intaan loo diray marka muqiira bnu shucba iyo aan loo diray abu muusa alashcari aysan meesha tegin buu cumar baa warar baa ka soo gaadh ninka qaadiga ah nin daciif ah oon qadaha ku fiican inuu yahay buu maqlay maxaa lagu eeday keliya maalin ba waxaa u yimid nin muddacia iyo muddacaa calayhi laba nin oo isku haysta gar baa u yimid waxay isku haystaan laba diinaar aw diinaar waaxid xasaba riwaaya wuxuu ninkan wuxuu iga qaatay iga dhacay qaadiyow dinaar nooca noocaasa oo xilligaas anu aan samay lahaa buu iga qaatay kii kalena waa inkiray jeebkiisu laacay dinaarkaada hobor orod waa fasaxanta so dinaarka ma qaada dinaarka waa ka cumar waa loo sheegay wuxuu ninkaas waa daciif qaadi ma noqon karo waa casilay annaga jeebkaada wax ka bixi kumaan kumaana odhanin horta garta sin oo xaqa kale rid oo raggaani intaad baasha kala goyso daalimku banaanka ha maro ciqaabtiisana ha qaato madluumkana ha loo gargaaro hawshu markay kala degto oo xaqu caddaado sulxi ka galadaa doonto laakiin ninkaani xaq buu sheegtay bayinu haystaa ama ma haysto kanna waa taagay waa inkirsan yahay dhaar baa lagu yeelan lahaa ama ictiraaf baa meesha iman lahaa jeebkan laacay ho xoqi maca asalaama hada laysa min shu'uuni اlqada dhaqanka noocaasa dacfi buu keenaya waxaa imanaya inay ku dhiiradaan fasaqadu iyo dalamadu ina hedi kor ay maxaa ay boobsadaan laakiin waa in ninka qaadigu yahay jaanib almahaaba mahiib aljaanib waa inuu yahay nin fooda aan la gelin karin uu yahay warkiisu cad yahay wax kala gooyo markaad xaajada kala goyso ood kala dhigto aayar iskugu yar waxaa tara war heshiiya war adugu ilaahay ka cabso adna walaalka waxuuna cafi sulxi dambe waa la ogol yahay laakiin horta bal xaqa sin oo garta go oo kitaabka ka hadli haddii kale waagi dambe saa adugu u daciifsan tahay baa ummaddana loo mari wuu casilay ilaahay baan ku dhaartay bui kaa qado i hayn maayo waxaan u dhiibayaa qadaha rajulan markuu ninka daalimkae faajirka u arko uu ka kaashaan u dhiibayaabuu nin culus buu geeyey meesha ayib waa lagu kala baxay yani ninku hadduu xilkii cajzi ka soo baxo waxaa weeyaan waad casilaysaa cuuqiba calaa dalik